بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wuxuu yihi sheekhu raximah اllah faslu wayakruju min alfarji halaaثatu dima fasalkan wuxuu kaga waramayaa dhiigga dumarka ka yimaada noocyadiisa oo saddex qaybooda ah. mid waxaa dhahdaa alxaydu midna waxaa dhahdaa annifaasu midna waxaa dhahdaa al-istaxaadatu marka waxaynu soo baranay labada hore soo saamahayn alxayd wanifaas waynu soo baranay kitaabkeena hor nagu yaalay kitaabkana wuxuu nagu daray istaxaado al-istaxaado marka saddexdaasi mid waliba xukunku yeelanayo ayuu inooga warramaya insha allah wayakruju min alfarji farjiga xubinta taranka waxaa kasoo baxaya halaathatu dimaa-in saddex dhiig damul xaydi dhiigga xaydka damul xayd idaafadu waa bayaaniya damu huwa alxaydu dhiig isagu markaasi xayd ah wاnifaasu wاnnifaasi iyo dhiig isagu nifaasa wاlاstixaadati iyo dhiig isagu istixaada falxaydu haddaba xaydku marka doonaysa inaan kuu cadeeyo saddexda aan kuu caddeeyo falxaydu xaydku huwa damu lkhaariju waa dhiiggii ka soo baxay min farji lmar'ati gabadha xubinteeda calaa sabiili sixati calaa sabiili dariiq buu ga soo baxaya huwa sixatu ama calaada waxaad ka dhigi doontaa tacliiliya oo calaa sabiili sixati liajli sixati caafimaad awgii ayuu uga imanaya min gayri sababi lwilaadati iyadoo ayna dhanma ayna sababin walownuhu midabkiisuna aswadu waa madow muctadimun kulul ladaacun xanuujinay muctadimku waa waa markaa kuleylka wey yani xaarun ladaacuna waa muujic iduu xanuujinayo wey xanuun markaa qofku dareemaya wanifaasu nifaaskuna huwa damu lkhaariju waa dhiigga soo baxa caqiba alwilaadati dhalmada dabadeed wlistixaadatu huwa damu lkhaariju waa dhiiga soo baxa min fii gayri ayaami lxaydi maalmahay xaydka eh, maalmo aan ahayn iyo nifaasi wa aqalu lxaydi ay wa aqalu zamani lxaydi zamanka xaydka inta ugu yari yowman waleylatun habeen iyo maalin weeyaan wa akaruhu inta ugu badana hamsata cashara yowma shan iyo toban cisho wey wa qaalibuhu qaalibkiisuna sittun lix weya oo sabcn wa todoba wey wa aqalu nifaasi ay wa aqalu zamani nifaas laxdat muddo yar muddo yar weyn wa akaruhu situuna yowman inta ugu badanna waa lixdan cisho waqaalibuhu qaalibkiisuna arbacuuna yowman afartan cisho weyn wa aqalu uhri uhur inta ugu yar bayna alxaydatayn laba xayd dhexda hamsata cashara yowman waa shan iyo toban cisho walaa xadda liakarihi akarkiisu xad male wa aqalu zamanin muddo inta ugu yar ee taxiidu fiihi lmarcatu gabadhu dhexdiisa ay ku xaydayso tiscu siniin waa lix sanadood weeyaan wa aqalu lxamli xamli inta ugu yarina sittatu ashhurin lix bilood weeyaan wa akaruhu arbacu siniin inta ugu badanna waa afar sanadood wa qaalibuhu tiscatu ashhurin qaalibkiisuna sagaal bilood waay wuxuu inoo sheegay dhiigga dumarka ka yimaada inuu yahay saddex damulxayd walnifaas walistixaada wayakruju min alfarji farjiga waxaa kasoo baxaya halaaatu dimaain saddex dhiig baa kasoo baxay damulxaydi dhiigga xaydka dhiig isagu xayd ah iyo dhiig nifaas ah iyo dhiig mustaxaabada dhabar furan baa loo yaqaana dhabar furan dhiigga xaydku siduu noo sheegay sheekhu waa dhiig yimaada si caafimaad buu nagu yimaadaa waxaanu ka soo baxaa min aqsaa araxim raximka xaggiisa ilmogaleynka halka ugu dambaysu ka soo baxa si caafimaadan uga yimaadaa fii awqaatin macluumatin wuxuuna yimaadaa waktiyo macluuma la garanayo yimaada oo bishii muddadaasu imanaya oo istaagaya intaasna daahir bay ahaanaysa kaasi marka waa si caafimaad uga yimaadaa rasuulkuna wuxuu inoo sheegay sala allahu alayhi waaalih wasalam inuu yahay shay ilaahay markaasi uu hablaha dumarka reer bani aadam uu qoray oo markii caaisha radia allahu canha ah, iyadoo xajka kusii socotaa ay xayday doonaysa dawaafkii aan ah, weli aan awaafin meesha sarifal ilaha iyadoo mareysa ayaa ay xayday dabeetana way arrintaasay ka murugootay markaa rasuulku wuxuu ku yihi calayhi isalaatu wasalaam ina hada amrun katabahu allahu calaa banaati aadam ilaahay baa u qoray hablaha ree bani aadam ka yimaado dhiiggaasi ilaahay baa qoray waa shay qoran wey caafimaad buu kaga yimaada haddaba markan la leeyahay calaa sabiili sixati wuxuu kaga du wuxuu ka duwan yahay mustaxaado gabadha dhabar furan kale maha calaa sabiili sixati maaha wuxuu kaga imanayaa xanuun baa iyo sababa dhiigga dhabar furanku wuxuu kasoo baxaa ilma galeenka xaggiisa soke waana xidid xidid wax noqday weeyaanoo dhig badan baa shumaya awqaat macluumana male sida dhiigga xaydku u leeyahay awqaat iyo waktiyo gaara uu leeyahay isagu ma laha waa dhiig soconayo shumayan weeyaan o aan istaagayninba marka kaas dhabar furankaa xanuun baa sababa cillaa sababaysa waqti macluumana male raximka xaggiisa sokan uu ka soo baxaa kan kale alxayd isagu waxa weeyaan eh, awqaat macluumana waa leeyahay si caafimaadana waa u yimaadaa marka wuu ka duwan yahay maxay dhabar farki kala duwanaanay xagga axkaamtuna ku kala duwan yahayd lafteeda nifaasku isagu waad garanaysiin waxaa sababa dhalmada dhalmada ayaa sababta oo gabadh marka uu musho dhiigga yimaada ayaa la yidhaahdaa nifaas baa la yidhaahdaa haddaba wuxu ui falxaydu huwa damu lkhaariju waa dhiigga soo baxa kasoo baxaya min farji lmarati xubinta dumarka gabadha kasoo baxaya calaa sabiili sixati ay liajli sixati si caafimaad darteedna usoo baxaya caafimaad dartii iyuu usoo baxaya min geyri sababi lwilaadati iyada oo wax dhalmay ayna sababin ama calaa sabiilin huwa sixatu si caafimaad ah looga soo baxay min geyri sabab lwilaada dhalmana may sababin haddii dhalma ay sababto maxaa loo bixinaya ya nifaas walownuhu midabkiisu aswadu madow weyaan madow wey markaa midabadu waa midabo dhowra ayaa jira marka madowgaa ka mida isagaana ugu xoog badan alswad huwa alaqwaa axmar baa isna jira ashqar baa jira asfar baa jira akdar baa jira insha allah waan arki doona marka walownuhu midabkiisu aswadu madow weeyaan markaa waxaa lagaga soo soocaya dhiigi kale ayaa lagaga soocaya oo waxaa jira waktiyada qaar kamid a waxaa isku darsamaa dhiiggan alxayd iyo dhiigga dhabar furanka baa isku darsamaa bimacnaa dhiiggan dhabar furanku waa xanuun baynu nidhi soo mahe waana xidi dhiig oon dhiig soconaya oo fara badan oon istaagayni inta badan soconaya waxaa laga yaabaa bil laba bilood saddex bilood sanad inuu socdo marka waxaa isku isku darsamaya dhiiggii xaydka iyo kan dhabar farkan isku darsamaya see loo kala sooa see loo kala soocaya dumarku halka waxay u qaybsamaan laba qaybood mid mumayiza la dhaha waxbay kala socdaa midna muctaada la ydhahdaa oo caaday leedahay haddii labada noqood mutaxayira la ydhahdaa mumayizadu waxa wey dhiiggii bay kala soocaysaa dhiiggii bay kala soocaysaayoo waxay garanaysaa iyadu dhiiggii bay kala garanaysaa markay aragto aswadka waa xayr salaad ka istaagaysaa marka aswadkaas dhammaaday axmar aragto waa dhabar furankii salaad way tukanaysa marka waxay ku shaqaynaysaa iyadu bitamyiiz dhiiggii inay kala socday ku shaqaynaysa midna ma ma kala sooci karaysa ba muctaada iyadana la yidhaahdaa marka caada leeda laakin mustaqiima oo ay garanayso bil kasta xilligu ka iman jiray xilligu istaagi jiray garanaysa iyaduna waxay ku shaqaynaysaa taasi caadadaasi marka halkan markuu leey lownuhu aswad tamyiiskaas yuu ku shaqaynayaayo waxa weeyaan markii madow ay aragtana daxayd buu noqonaya markii axmar ay aragtana dhabar furanki buu noqonaya marka midabkiisu waa aswad muctadimun ay xaarun kuleelna waa leeg ladaacun ay muujicun xanuujinaya gabadhu markaa intaa dhiigu ka socdo xanuun bay dareemaysa marka waa calaamadaha u leey wanifaasuna huwa damu lkhaariju caqbi lwadaati oo dhiigga soo baxa caqiba alwilaada dhalmada dabadeed halkaa faaida noogu jirta ya maxaa nogu jira faaido faaida ogow faaidadaas waa maxay addamu alkhaariju caqiba alwilaadati dhiga muxuu soo baxay ilmuhu marka uu dhasho dabadeed soo ma ilmaha intuu ilmuhu intuuna dhalanin dhiigga soo baxa gabadh markay foolanayso oo kale foosha dhiiggaasi nifaas miyaa la odhanayaa aljawaab maya waayo nifaas waxaa la yidhaahdaa ilmuhu markuu dhasho dhiiga yimaada hadda somarat maxaan nidhi ilmuhu markuu dhasho dhiigga yimaada maxaa la idhahdaa ilmuhu intuuna dhalin dhiigga ka horeeya nifaas lama idhahdo sabla soco sidaa iyadoo la soconaysa waxalaga dhigi faasiskana odaa laga yaaba hadda su-aal lagu weydiiyo oo lagu yidhaahdo ya gabadh baa foolatay dabeetana dhiig bay ka yimi salaadii baa usoo gashay duhur maalan ama casar miyay tukanaysa mise ma tukanayso waxaad leedahay way tukanaysa dhiig waa dhiig faasida dee dhiig barfuranka la hahdo kale ma noqonay nifaas maaha waa dhiigi faasida haddii lagugu idhaaho way tukan kari wada foosh baa ku adkaatay dabeetana siday markaa igu xanuunsanaysa umushiba gaa ii umushaba waxaa leedahay salaadaasi waa lagu leeyahay way qalaynaysaa salaadaas waa lagu leeyahay way qalaynaysaa dhiig baaba socday maxaynu leenahay waxa weeyaan way tukan kartaa waxaa loo leeyahy waa maxay dhiiggani maaha maxay ya nifaas maaha soo sama waayo muxuu nifaas noqon waay sheekhow sheekhan wax qoraya muxuu noqon waay ya ka jawaab waad ka hamsta masle ma socotidba ya istaag ka lagu arkay su-aasha ka jawaab wanka ku celiya muxuu u noqon waayo fadhis fadhis su-aasha iyaa ka jawaabaya fadal fadal ya haye nifaas muxuu noqon waaye muxuu u noqon waaye yani muxuu u noqon waaya nifaas su-aashu waad saxaysa lakin waxaan doonaya inaad ka jawaabtid muxuu u noqon waaya haye saas wey saas wey la socoya saaka mar soo toosteene yaan la seexan waayo faaidada qabaha waxaa la yidhaahdaa dhiigga soo baxa xilliga foosha nifaas lama yidhaahdo saa la socdo nifaas lama yidhaahdo xulka nifaas kama qaadanayo sidaa daraaddeed gabadhu way tukanaysaa qaabku tukanaysaana waa qaabka gabadha dhabar furan kale oo kale ya way weysiisa maalan dhiig waa nijaas way iska meedhaysaa nadiifinaysaa dhiigga soo baxayana way joojinaysaa maray waxbaa lagu joojinayaa kabacdi waa weysiisanaysaa waa tukanaysaa intay tukanaysa hadduu dhig u yimaadana waa la cafi waayo dee awoodeed waa ka baxsan yihin fattaqu llaha ma staactum wlistixaadatu istixaadadana huwa dam lkhaariju waa dhiga markaasi soo baxa fi gayri ayaami alxayd wanifaas anigii hore soo tilmaanay maalmaha xaydka iyo nifaaska yani xaydna maaha nifaasna maaha waa dhiig yimaada calaa sabiili almarad buuna kusoo baxayaa min adna raximna waa ka imanaya waqti macluumna male san hore soo tilmaanay xagga xukunku ka duwan yahay oo gabadha iyadoo dhabar furanka lehi salaadi way tukanaysaa qaabka u tukanaysa haddaba waa inka hadeerta sheegayna qaabka u tukanaysa waxa weeyaan salaad waktigeed marku soo galow un bay weyseysanaysaa iyada iyo ka kaa qofka kaada ka socota ee ka istaagaynin iyo qofku naqasku un istaagay socda iyo waxaa la yidhahdaa daa'imu lxadat wixii weysada jebinayay ayaa ka socda marka ayagu ma ma weysaystaan ilaa salaada waktiga uu soo galo waayo hadduu salaada ka hor weysaysto de wixii weysada jebinaya ka imanaya marka weysadiis way jabaysa wax faa markaa ma waxay noqonaysaa markii salaadda waktigeedu soo galo inuu qofku weysaysto marka wuxuu qofku sameynaya ama qofka kaled ka socota ha noqde ninka istaagaynin ama gabadha dhabarfura kaleba ha noqotee qofka daa'im xadadka wuu iska meedhayaa wixii nijaasi gaadhay waa istinjoonayaa maru ku xidhayaa waa ku adkaynaya si in wax ugu soo bixin waa weyseysanaya salaada tukanaya intaa uu tukanayo haddii ay kaadidu soo baxdo ama dhig uu yimaadana waa laga cafi salaada sax bay noqonaysaa wa aqalu lxaydi xayd zamankiisa inta ugu yari yowmun waliilatun habeen maalin weeyaan waa afar labaatan saacadood wa akaruhu inta ugu badanna hamsata cashara yowma shan iyo toban cishu soconi wa qaalibuhu qaalibkiisuna sittun lix weeye oo sabcun ama toddoba wey toddoba cisho ama lix cisho shan iyo toban cisho haduu dhaafo ka war shan iyo toban buu dhaafo muxuu noqonaya adhiig faasida dhaba furan buu noqonaya wa aqalu nifaasi nifaas zamankiisa inta ugu yarina laxdatun laxdo wey yani wakti yar mar dambaba markaa musoo noqoni intaas waa nifaas wey way dahaaro qaadani salaaddi inay tukan doontaa mar hadduu istaagay wa agaru intiisa ugu badani situuna yowman lixdan cisho wey lixdan cisho ayaa ugu badan lixdan cisho haddoo dhaafo ka war muxuu noqonaya isaguna astaxaado noqonay waay waqaalibuhu qaalibkiisna arbacuuna yowman afartan cisho wey wa aqalu uhri uhri inta ugu yar bayna alxaydatayn laba xayd dhexdood zaman waa aqalu uhri zamanka ugu yar uhriga bayna alxaydateyn hamsata cashara yom shan y toban cisho wey waa la xadda liagarihi inta ugu badan alxayd zamankiisa ugu badan insuha ya shan iyo toban shan iyo toban bishii mar hadduu noqday shan iyo toban ka jar maxaa soo hahay shan iyo tobankaa kala soo hahay daahir noqonaysa alxayd bisha inteeda badan ma qaato bisha inteeda badan ma qaato sidaa daraadeed shan iyo toban ma dhaafo shan iyo toban wixii ka yaruu noqon karaa lakin shan iyo toban haduu ka bato waxaynu ogaanaynaa dhiiggaasi inuun ahayn xaydun ee uu yahay ya dhiig faasida iyanu ogaana walaa xadda liakarihi akarkiisuna xad ma leh inta ugu badanna xad ma leh waxaa dhici karta qad laa taxiidu lmar'atu siniin waxaa dhici karta sanadaba inay gabadh dhiiga arkiba weydaa dhici karta sanad laba sanadood ama caarad ha yimaada ama yemani wuu istaagi wa aqalu zamanin zaman iyo waqti inta ugu yara taxiidu fihi lmaratu gabadho ay dhexdiisa ku xaydi karto tiscu siniina waa sagaal sanado wey inantu sagaal jir ku xaydi karta marka de alxayd axkaamba ku tacaluqa mawti axkaamta ku tacaluqda waxaa kamid a ah, waa lagu qaangaara waynaka soo marin calaamat lbuluq maynaan soo marin calaamat lbuluq uu kamid ahaa alxayd baa kamid aha markaa sagaal sanadood baa ugu yar sagaal wixii ka yar inantu hadda iyadoo sagaal jir ka yar ay dhiig aragto dhiigaas waa faasid shan jir lix jir toddoba jir sideed jir muddadaasi ku aragtay iyo wixii kasii yarba dhiigga waxaan dhahnaa waa xayd maya xayd la odhan maayo haddaad xayd tidhahdid waxay noqonaysa way qaan gaadha noqonaysa lan ya waay marka sagaal jir baa ugu yar wixii inta ka yar waxay noqonaysaa dhiig faasid xilliga dumarku ay dhiiga ka quustaan oo lixdan sanadood kor loo dhaafaa labayo lixdan sanadood saddex lixdan meelaha oo xilliga dumarku dhiig ka quustaan wixii intaa ka dambeeya dhiigga ka yimaada ayaga waa faasid waa fasid baa la odhanaya isaga ayib sagaal jir markaa inantu waa waa kaga iman karaa waxayna ku xidhan tahay dadka iyo bay-ada bay-ada way kala duwantay bay-aadka qaar ka mid a ayaa sagaal jirkoodu wuxuu noqonaya qof weyn oo kale ayuu noqonaya dadka qaarna sagaal jirkood wax yar oo aada moodeysid shan jir niyaba moodeysa bey-aadka qaar ka mid soo ma ya sidoo kale qof dadkan way ku xidhantay sida ay wax ku kala haystaan qofka miiga jooga ee shaqeynaya ee cuntadu ay ku yar tahay cuntadu waa ku yar tahay shaqaduna ku badan tahay carruurta xoolaha loo dirac cuntana lama sii hagaagsan cuntadu way ku yartahay iyo qofka magaalo degan Eh, waxa weeyaan isagu hawshuna ay ku yartahay tahay cuntadana ay ku badantahay isku sii uma korayaan dee korninkooda kala duwanaanaya marka maxay ku kala duwanaanayaan bay-aadka iyo dadka waxay si kala nool yihiin oo kale ku xidhnaanaysa ayadana waay marka way ku qaangaadhaysaa sagaalkaas sanadood haddaa lagu guursado iyadoo ku qaangaadhay ilmaha xamla way qaadi kartaa ilmana way dhali kartaa imaamu shaafici baana waa laga soo wariyey inkasta oo qisada tilmaamaysa qisadaas sheegaysa qisadaas sanadkeeduna asixin nin daciifa ah ku jira sanadka qisaduna waxa weeye waxa uu yidhi imaamu shaafici sia laga soo wariyey sanca ayaa waxaan ku arkay inan ayeya oo labaatan jira ama koob iyo labaatan meelahaasan filaynahayd waa ayeeyo waana labaatan jir ama koob iyo labaatan marka ayeeyo waxaa looga jeedaa inantay dhashay inantay dhashay bay yaa joogta iyadoo labaatan jira ay ayey noqoto inanta inanteedii joogtay ay markaa soo gaadhay sagaal jir ba lagu guursaday toban jir bay ku dhashay inanteediina sagaal jir ba lagu guursaday toban jir bay ku dhashay suge toban iyo toban suge iska labaatan inahayn ha oka waxa kale ee aqaluxamligaan sheegaynana way ku tusaalayaan culimadiio waxaan filayaaba intayna ka yareeyeenoo waxay dhaheen sagaal jir ayaa lagu guursaday dabeetana lix bilood bay ilmuhu caloosha ku jira lix bilood bay ku dhashay wa aqalu lxamli xamli inta ugu yar weeyaan inantaa ay dhashayba iyadana sagaal lagu guursaday iyaduna lix bilood ayay ilmihii ku dhashay sagaali sagaal isku gee lix iyo lixna sugee sanad sooma labiy toban bilood yani waa sagaal sagaal sanad sagaal sanad waa sideed toban sagaaliyo toban sanad sooma sagaal sagaal sugi mayana de sideed toban wayaan lix bilood iyo lix biloodna waa isku sanad maxay sano noqotay sagaaliyo toban jir ayay noqotay wa ayay fiicanta sooma calay xaal waa wa waa qiso laga soo wariyey imaam shaafici raximah laakiin waxaad ogaataa qisadaasi waa bisanadin daciifin waa daciif ya waxaan u sheegayna un qisadu waa kutubta qorta oo u sheegayna un ayib wa xamli inta ugu yar sittatu ashhur lix bilood weeyaan xamli inta ugu yar ilmuhu caloosha inta ku jiri kara ugu yari waa lix bilood lix bilood kama yaraan karo lix bilood ya lix bilood wax ka yar ilmo dhamaystira kuma dhasho oo nool waana bilitifaaq culimada culimmadu way isku waafaqeen dhakhaatiirtuna way ku raaceen way isku raaceen marka waa shay mutafaqa kaas ayib aarkiisuna waa arbacu siniin afar sanadood weeyaan aalibuhu tiscatu ashhurin sagaal bilood ba aalibku waa sagaal bilood culamada qaarka waxay aarkiisu xadba male qaarcankawaay xaggan masaaishan faa-ida ku jirta waxaad mase culamada iska sheegayaan iskama sheegayaan faa-ida ku jirta iminka nin ba gabar guursaday markiis arkeen ugu horreysay laga bilaabo gabadh buu guursaday shan bilood markuu la joogay bay iyo ilmo dhamaystiran dhashay shan bilood keliya way joogeen bas arkeenba wuxuu ogaanayaa ilmahaas isagu inuu dhali waayo shan bilood buu ku dhashay ilmo lix bilood ka yarin ma jiro lix bilood wax ka yar ilmo ku dhashaa ma jiro ilmahana shan bilood bu ku dhasha soo maha waana dhamaystiray isagu malade nasabkiisa geli maayo marka nasabkiisa geli maayo faa'iidaasaa ku jirta faaidaas ayaa ku jirta xagga agsarkan waa lamid ya nin baa gabadh ay kala tegeen shan sanadood lix sanadood markasii maqantay bay umushay markaasa ilmahan yaa dhalay satr hebel baa dhalay ilmuhu inta ugu badan oo ku jiri kara afar sanadood iminka nim sii maqantay shan ama lix iyo sii maqantay waxaan odhanana ilmahan isagu ma laha isagoo si kale da u qarto mooyaane isagu mala wey hadda soo maaragtay hadday sii maqan tahay laba sanadood deetna ay umusho oo yaa dhalay hebel ba dhala ay tidhaahdo hebelkii sax buu noqonaya isagoo diida mooyaane idhaanu mandhalin isago mooyaan waayo ilmuhu caloosha wuxuu ku jiri karaa muddada ugu dheer afar sanadood laba sanaduu ku jiri karaa sanad laba sanad saddex sanadood afar sanadood afar sanad ma dhaafay laakiin waxaana laga ogaaday de wujuudka istiqraa waa la helay markii la eegay inta wala dhaafin kari gabadhba waay waxay dhashay saddex caruura labiiyo toban sanadood ay ku dhashay saddex caruuray dhashay waxayna ku dhashay labiiyo toban sanadood midkii bimsi caloosha ku siday marka arbacu siniin afar sanood biimaha ku siday caloosha ka kalena afar sanood kalena afar sanood saddexdaas mid waliba afar sanood ba calosha ku jira labiiyo toban sanadood bay ku dhashay maxay imsa saddex waxaa kale la soo wariyey culimada qaar ka mid a ah inuu yihi urguraag baan ahaa soomaalidu mudda way way yaqaaneenoo raage ayaa loo bixin jiray urka ku raaga raage magac kalena magacyo kalena wuu leeyahy lakin waxaa kasii xusuustaa raagahaas ya markaa nin sheekha wuxuu yidhi anigu uurkan ku raagay uurka hooyadii baan ku raagay waxaan dhashay anigoo ilkaha saro leh ya ilkahu wuu soo baxay dooran kullu shay wuxuu ku socdaa maxay biqadaa illaahi wa qadarihi ilaahay baa halkaa geliyey ku abuuray isagu maa soo saaray waktigu doonnu soo saaray uma asabiila yasara uma amaatahu faaqbara waay wayaxrum bilxayd xaydka xaaraan waxaa ku noqonaya wanifaasi nifaaski xaaraan waxaa ku noqonaya amaaniyatu ashyaa alxayd wاnifaas waa isku xukun saa u qaado alxayd wاnifaas waa maxay waa isku xukun marka laga reebo laba masalo xagga qaangaarka alxayd waa lagu qaangaara lakin nifaaska de qaangaar kuma tusinaysa iyo xagga ciddada iyo istibraaga oo xaydka waxaa la tirsadaa ciddada waa lagu tirsadaa oo gabadhu dadku ciddo tirsanaysa alxayd way ku ciddo tirsanaysaa laakiin nifaaska gabadh gabadha hadday umushaba ciddii waa dhamaatay ma garatay sideed shay ayaa marka waxa weeyaan xaaraan ku noqonaya waynu soo marnay waxay xaaraan ku noqonay soo may horta asalaatu salaadda waa ka xaaraan gabadhan labad mina tukan maayaan intaa dhiigga ay leeyihiin mina tukan mayso hadday tukato ka hor hadday tukato aynay garanaynin dee horta salaadda asixi mayse haddaynay garanaynin waa loo cudurdaaray hadday garanayso hadday garanayso inay xaaraan ka tahay salaadu inay tukato deetna ogaana ay u tukato salaadii way ku ciyaaraysaa way ku gaaloobsa saas yidhaha culimadu waay wasawmu soonka kalabaadna waa soonka soonkana waa ka xaaraan wa qira'at lqur'aan qur-aanka aqrintiisana waa ka xaaraan wamasu musxafi kitaabka qur-aanka taabashadiisa waa ka xaaraan wa xamluhu iyo qaalitaankiisu masu musxaf musxafka taabashadiisa wa xamluhu iyo qaalitaankiisu na waa ka xaaraan wa dukuululmasjidi masaajid gelitaankiisana waa ka xaaraan waawaafu awaafkuna waa ka xaaraan wlwau waiguna waa ka xaaraan wlistimtaacu bimaa bayna surati warurfati cundhartiiy culashata udhexaysa taabashadeeduna waa xaaraan bimaana istimtaaceedu iyadana Eh, arrimaha halkaa ku tilmaamayo qaarna waa isku waafaqsan yahay qaarna de ahlucilmigu isu khilaafsany laakiin qofkii aan daahirka aan ahayn waa ka fogaanaya qur-aanka aqrintiisa kitaabka qur-aanka qofka hadduu doonayo inuu qaado ama uu taabto ya waa inuu waa in uu daahir yahay uu daahirka yahay xaydka nifaaska janaabada intaba welibana waa inuu daahir ka yahay xadadka asqarka an qofka kitaabka qur-aanka qaadaya waa inuu yahay qof weyse qaba weyse qab marka qofka muslimka waxa ahaaradii ku dadaalo oo haddii ahaaro waajiba jinaabadii iyo waxaas jiraan inuu markaaba maydho iyadoo gabadha dee dhiiggii la ka dhamaado ma mehan karto laakiin isagu qofkii jinaabaysna ma mehan kara markaaba waay inuu weyse qabo mar walba weyse qabkiisu uu wanaagsanaado qofku hadduu weysadii ku dadaalo oo weyse qabka markaa aada iyo aada ula yimaado oo weysada had iyo jeer uu ilaaliyo uu ilaashan wuu ilaashan shaadinta waa laga ilaalinaya waxaa kale ee qofka shaadinta lagaga ilaalinaya inuu ku dadaalo dikriga ilaahay subxana wa tacaala welibana adkaarta aroortii markuu waabaristo salaada subax uu tukado dikriga u akriyo adkaaru sabaax markuu gabadhacsadana inuu akriyo adkaaru masaa markuu guriga kasoo baxayana oo akriyo dikriga guriga lagaga soo baxay markaa qofkaas waa qof ilaa shan shayaaiin iyo jimaan waa laga ilaaliy aad bay noogu yar tahay inaynu dikriga ilaalin imika bal inteena halkan fadhida inta saaka salaada soo marka soo tukatay adkaaru sabax la timid way yartay arsasama isway badanta ya rag badan ba laga soo ilaaway gabalku markuu dhacaan waana mujarab anigu waan tajrubey dad aan wada soconay ayaa markuu gabolku noo dhacay oo kale waxaan ku ii adkaarti ma akrideen sda maya mid iyo laba iyo saddex jeer mar iyo laba iyo saddex jeerna maha dhowr jeerin kala duwan waxay caddaatay dadka badidoodu inaan akrinba adkaarta marka dikriga aroortii dikru adkaarta aroortii iyo adkaarta galabtii qofku waa inuu ku dadaalaa hadduu ku dadaalo oo uu la qabsado isagaaban ilaa weynba carabkaa la qabsanayaba markaabuu xusuusanaya waxayd baanta marka hore qofka ku dadaalo aada ugu dadaalo iyo marka taas aada baynu ugu dadaalaynaa waxa weeyaan shayaadiinta iyo waxaas waa laga ilaalinaya ilahay baa kaa ilaalinaya subxaanahu wa tacaala dadka qaar kamid ahoo la doonay in la sixro oo dadka xaasidiintii in dadken waa dadka qaar baa ya waxa weeyaan xasidku ku jira nimco ilaah qofku siiyey xaasidayay oo dooniya nimcadaas in ka tagto oo qof markaa ku diray inuu sixro u sixir kari waa inuu sixro ayuu doonay lacagna uu ka qaatay anaana hawshaa dhamaynay buu yihi sixir buu si u sixir kariba waayba markii dambena wuxuu sheegay inay hawshaas inuu suurageli weydayoo ninkaas uu yahay qof la ilaaliyey oo lo marka waxa weyaan aan loo dhawaan karin waayo sixirkan jimadyo balaayo adeegsanaya jinkiiyo shayaaintiina dikrigaas ilaahay baa gubaya markaas ku iman maaya ka inu aada ugu dadaalmo aada ugu dadaalo walibana aad ba idinku adkeynaya dalabta cilmiga waayo cilmigu waa dhaqan bara un maaha soo kale aada akrididun maha maya cilmigu waa camal camal buu bahanya waa ku dhaqantid wy marka markastood cilmiga dhaqankiisii aad la timaadid waa markastood wanaagsanaatid ilahayna wuu ku dhaweynayaa subxaanahu wa tacaala marka aad iyo aad baa kugula talinayaa inaynu guud ahaan dhammaanteenba cilmigaynu baranaynu ku camal falno siiba maaratay eh, adkaarta iyo qur-aan akhriska iyo maaragtay arrimaha cibaadaadka aada ugu dadaalo wadukhuulu masjidi masaajid gelitaankiisuna xaram awaaf iyo awaaf walwau waad garanaysin waa jimaaci walistimtaac bayna surati warukbati istimtaac in lagu sameeyo inta udhexaysa xundhurta iyo jilibka wayaxrumu cala ljunubi qofka janaabasana xaaraan waxaa ka ah khamsatu ashyaa shan shay kaa hore mso ya sideed mase laga jaray shan markuu nagu maxaa ka go-ay saddex baa go-ay soo ma alistimtaac bimansurat warukati alwad iyo asoomu baa ka go-ay meesha wayaxrumu cala ljuni khamsatu ashyaa asalaat salaada waa ka xaaraan wa qira'at lquraan qur-aanka ka kitaabka qur-aanka taabashadiisuna ka xaaraan wa xamluhu iyo qaaditaankiisu taabashada iyo qaaditaanka waawaafu awaafkuna waa xaaraan inuu awaafo kacbadii wallubthu fi lmasjidi masaajidka inuu ku nagaado uu iska fadhiisto waa uu meedhan karaya soo meedhaw wayaxrumu cala lmuxdifi qofkii xadadka qabay asqarka ah isna xaaraan waa ka ah xadadka asqarkeebuha waa weyso weyse la-aanta soo ma alaaata ashyaa saddex shaba xaaraanka asalaatu salaada waa ka xaaraam waawaafu awaafkana waa ka xaaraam wamasu musxafi kitaab qur-aanka taabashadiisuna ka xaaraam wa xamluhu qaaditaankiisuna waa ka xaaraam intaas asagana xaaraanka noqonaya halka aynu ku dayno sala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin